bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulilah amaa bacd abaabulijmac baan ku jirnaa baabkii hore xujiyadiisa ahaa baynu soo dhaafnay waxaan joognaa albaabu athaani fi anwaaci ilijmac ijmacdii anwaacdiisa dabcan <clears throat> ijmaaca marka la qaybiyo asal ahaan waa laba qaybood qawli iyo sukuuti ijmac waa ijmac qawli ah hadalka intiisa badanna isagaa laga hadlayaa ijmaaca labaadna waa ijmaac sukuutia anwaacda ijmaaca wa fiihi masaa'il buu yidhi masaa'ilku waa lix ta lixaad ee ugu dambayso ijmaac sukuutia kaga hadlayaa intan hore waa furuuc ijmaaca qawliga ah maadaama waa xujo la yidhi xaalaad anwaac ka mida ah ijmaacaadku siyaabo kala duwan bay u dhacaan qawliga ah masalada horreysa wuxuu kaga hadlayaa masalada la yidhaha ixdaathu lqowl athalith masalada labaad masalo tan shabahda qaarna ay yidhaahdeen farqi baa u dhexeeya oo ixdaathu tafsiilin thalith tafsiilkii qowlka wixii farqi udhexeeya markaan gaadhnaan ka hadli doono haddii la yidhaahdo qolada kala farqisa qolana hal mid bay labadan masale ka dhigeen labada masale xiga ama saddexda masale xiga wuxuu kaga hadlaya alijmaac bacda alikhtilaaf waa shan mas'alo masalada lixaad ijmaca sukuutiga saddexda lixdaa mas'alo buu ka kooban yahay almasalatu luulaa ida ikhtalafuu mujtahidiinta casri min alcusuura hadday iskhilaafaan calaa qowlayni laba qowlna ay u kala jabaan fahal liman bacdahum ma u bannaanta iyo fahal yajuusu ma bannaan yahay liman bacdahum dadka iyaga ka dambeeya ixdaasu qowlin thaalith qowl saddexaad inay meesha ku soo daraan su-aasha wuxuu ga dhigay waa maxalu nisaac طarafaani iyo wa wasat inuu ka dhiguu rabaa qowlka awalka almancu muطlaqan wey qowl thaalitha meesha lamaba keeni karo markaad akhrida kutubtooda waxay ku leeyihiin raazi iyo aamidi iyo hada qowl اlakhariina almancu muطlaqan akhar اlculamaa bay u tiirinayaan <clears throat> qowlka labaad waa tarafka thaaniga aljawaazu muطlaqan mar hadday iskhilaafeen ijmaac baa in la khilaafo la diidanaayo mar iyagiiba hadday kala jabeen qowl kale waad yeelan kartaa ahlu daahirkaay u tiiriyaan qowlka thaalidka waxayna tafsiil waay tafsiilkuna waa kan musanifku sheegayo waa ikhtiyaarka raasiya atbaacdiisa aamidi iyo ibn alxaajib iyo iyo inta lamidka ah musanifkanina atbaacu raazi buu ka mid yahayo kitaabkani maxsuul buu farc ka yahay ikhtisaar mubaashira ma aha toose laakiin waa loo dhexeeya walxaqu sida xaqa labadii qowle kale ma sheegin ilaa ca ariiqi lmunaaqasha maahane walxaqu sida raajixa waana cibaarada raazi uu isticmaalay sida xaqa inay saas tahay ana athaalitha qowlka saddexaadi in lam yarfac hadduusan kor yeelin mujmacan calayhi waxa la ysku raacsanaa jaaza waa bannaan yahay wailaa fala haddii kale ma banaano qowlkan saddexaad haddii waxay labada qowl ka midaysnaayeen oo isku raacsanaayeen aanu meesha ka saaraynin way banaantahay tahay lianna ijmaac ma khilaafin haddiise labadaa qowl waxay isku khilaafsanaadeen waxay isku waafaqsanaayeen uu meesha ka saarayana dee ma bannaano mukhaalafatu ijmaacin bay tegaysaa wailaa falaa mithaaluhu mithaalka mamnuuc ahee wuxuu dhigay yarfacu mujmacan calayhi maa qiila fi ljaddi maca alakhi wixii lagu wariyey weeye fi lmiiraathi awowgiya walaalku dhaxalkama wada dhexlayaan qowl wuxuu ahaa wuhi almiiraahu liljaddi baa iska leh walaal meesha waxba uma yaallo lianna jadku bimansilati alabi waayo qowlna wuxuu yidhi lahumaa uu ka dhexeeyaa falaa sabiila dariiq ma fura ilaa xirmaani hawowga in la qadiyo haddaba way isku raacsan yihiin halkaa waxaa ka dhalatay waxay isku raaceen awowga lama qadin karo imaa keligii inuu yeesho qolaa qaba wa imaa inay wada yeeshaanna qolaa qaba labadaa qowle laisu khilaafay qowl waxay isku raacsanaayeen meesha ka saarayo awowgaa la qadinayaa lama keeni karo mihaalkan fiihi nadar bay yidhahdeen waa lagu qabsaday musanifka ayaa qowl thaalithaho xirmaanin ayaa jira oo yidhahda akhaa iskale awnaxo meesha kuma laha qowlkaana waxaa loo tiriyay cabdiraxmaan ibni qunmin iyo zayd ibni thaabit kutubul aathaarna waxay soo guuriyeen zayd ibni thaabit iyo cumar xiwaar dheeroo dhex maray ibnu xasmina aathaarta iyo qaybo ka mida iyo doodii dhex martay filmuxalla waa ku soo guuriyey zaydoo ku doodaya awow meesha waxba kuma laha marka masalada laba qowl keliya weeye ah weeyeah ha la qadiyo wax yidhina ma jira ah baa dood laga keenay qaarna waxay leeyihin zayd wuu ka noqday alijmaac bacda alikhtilaaf bay marka masalada u gudbi misaalku xaggaasay tegi mithaalka musanifku kii mumtanic ahaa buu keenay laakiin kii muunan keenin laa yarfacu mujmacan calayhiga ah qaarkood waxay ku miithaaliyeen waxaa la isku qabsaday neefkaan hilbisinka loo qabanin ma la gowrici karaa laba qowl baa la isugu khilaafay waa la cuni karaa mutlaqan iyadoon la kala qaadin sahwi iyo camdi iyo lama cuni karo mutlaqan iyadoon camdi iyo sahwi la kala qaadin qowl thaalitd oo tafsiil gelinayoo leh sahwi iyo camdigaan kala qaadaynaa mithaalka waa waarid bay yidhaahdeen wax mujmaco uu ka meesha ka saaray ma jiro waa la cuni karaadana qoluu ku waafaqay lama cuni karadana qoluu ku waafaqay suurada jus-iyada ee camdiga aan la cuni karinna lama cuni karadii bay waafaqeen maca waa la cuni karaana waa la cuni karaadii karaadiibu waafaqaye wax cusub ma keenin laakiin mithaalka halkan shuraaxdu ay ku sheegaan cinda almusanif mas'alada soo socotay gelaysaa tafsiirka noocaas oo kale isagaana qowl sidaa shabaha keenaya laakiin masalatu dabiixa aan ahayn ayib waxaad keenay dood qiila waxaa la yidhi nimankii lahaa laa yajuusu mutlaqan doodooda wey itafaquu culummada labada qowl dad kale waxay isku raaceen calaa cadami thaalitd qowl saddexaad inuusan jirin markay labadanun u kala jabeen waxaa ka dhalanaysa inay isku raacsan yihiin labadanun ha lala kala safto mid saddexaad meesha kuma jiro idan mid saddexaad haddaad ogolaato qadar mujmac calayhi oo mid saddexaad meesha inuusan ku jirina baa isagana khilaaftay <laughs> qulnaa waxaan idhi kaana mashruutan waxaa waa sax saad sheegaysaan wuu keeni laakiin inuu tuso calaa cadami thalith kaana mashruutan wuxuu ahaa bicadamihi qowl thalith inuusan jirin fa zaala wuu zuulay bizawaalihi shardiga zuulitaankiisi masalada ijmaa khilaafkooda labada qowla inuu tuso mid thalitha inuusan jirin waxay ku xidhnayd inuusan thalith la helin thalith markii la helay zaala bizawaali shardihi ijmaacii baa zuulay itifaaqii ahaa mid saddexaad jirin waayo waa la helay masalada biqadar mujmaca lama khilaafine kaasaa marka hore mashruud ahaa la yskagama hadhin qiila waxaa la yidhi saa haddaa tiri waaridu nafsi ishkaalkaa wuu kusoo aroorayaa cala alwixdaani ijmaaci cala alqowli alwaaxid lagu ijmaacay qowleyn maa hadda ka hadlaysa mogta qowl waaxid hadday isku ijmaacaanna aan dhahno mashruuط bcadami اlqowl الthaanي baynu dhahaynaa waaridun ictiraadkan wuxuu ku soo aroorayaa qaabkaad u jawaabtay cala alwaxdaani qowlkii lagu ijmaacay ma jawaabtiinu hadday asaxdood ood saasa ijmaaca cala alqowli alwaaxidna waxaan dhahaynaa markii qowl thaania la helo laa yamtanic qowl thaani maxaa yeelay lianna ijmaacii hore cala alwaaxid ahaa kaana mashruuطan bicadami alqowli thaani baan dhahaynaa nafsa maa qultum huna ijmaac cala alwaaxid ahabaa buraya madhabkiinuna saas maaha marka kayfa yasixu jawaabukum jawaabtiinani ti ijmac cala alqowl alwaaxid bay naqdinaysaa leanna baabkan aad furteen waa baab ku furmaya xataa cala alqowli alwaaxid qulnaa waxaan nidhi sax waa waalid laakiin waa suura makhsuus ah maxay ku tahay lam yuctabar fiihi lama ictibaarinin qowl thaania ah markuu soo baxee waaxidna lagu ijmaacay ijmaacan taa lafteeda qowl waaxid marka lagu ijmaaco mid thaani inaan la ictibaarin baa ijmaaca ijmaacaasaa diiday oo khasisaye waariduu noqon lahaa waa saxordin warkaasi hadalkaa nidhi marka la raaco ijmac cala alqowl ilwaaxid waa ku imanaya laakiin markuu ijmacu cala alqowl ilwaaxid yahay qowl thaaniga inaan la ictibaarinin lafteedaa ijmaaca wey ijmaac ijmac baa sii xoogeeyey qiila waxaa la yidhi idhaaruhu intaa waa hal ictiraad hore oo ictiraadkii itafaquu calaa cadami athaalith marka laga jawaabay jawaabtii lafteedaa lasii ictiraaday qeylada labaad ictiraad jadiida maaha ictiraad labaad oo jadiida waaka waxay yidhahdeen idhaaruhu qowl saddexaad in bannaanka loo soo bixiyoo la ogolaado yastalzimu wuxuu laasiminayaa takhtiyata alawaliin qolihii hore in qalad lagu xukumay labadii qolaba khalad haddii lagu xukumana takhtiyatun lijamiici alummati wey laba qowl baa la ysu khilaafay mid kalaa nidhi kanaa saxan oo saddexaad labadooduba way khaldanaayeen bay ka dhiganta labadu qolunbaaba la ahaa ee labadiiba hadday khaldameen ummaddii oo dhan way khaldantay ay ka mid tahay wahadaa baatilu idhaaruhu qowl saddexaad oo lasoo muujiyo o la aqbalaay yastalzimu wuxuu laasiminayaa oo ka dhalanaysa takhطiyata alawaliin qolihii hore oo dhan in la takhtiyeeyo labada qowl u kala jabay taana waa takhtiyatu lijamiici lumma ijmaaci ummadoo baila baad ka wadaa ka wadaan meesha waxaad warkiina nuxurkiisa ijmaacoodii labada qolo way khaldaneen ummaddii wax saxnayd ma leh ajmacad calaa khata'in wa baaطilin wey warkiina labay u kala jabeen mid saddexaad baan banayna ka saddexaad baa xaq noqon karaan niri labaday u kala jabeenba way khaldanay sooma labadiiba way khaldanaayeen ummaddii oo dhanna waa intanu ummaddao dhan baa khaldantay weeye markii lasii horiyo aye labadiiba way khaldanaayeen labadaa unbaa loo kala jabay labadiibana way khaldanaayeen maxaa ka dhalanaya ummado dhan khaldanaad baa ka dhalanaysa dheen wa ujiiba waxaa laga jawaabay biana almaxduura waxa laga cararayo laga digtoonaanayo huwa takhti'atu in qalad ummadda lagu xukumo weye fii waaxidin ay fii ijmaacihim calaa qawlin waaxidin saasaa looga jawaabay buuri siiqatu lmajuul buu u dhigay waa tadciif kadibna wuxuu daba dhigay wa fiihi nadarun arintaasna bushi baa ku jira dheh jawaabtaasi saasay usuuliyiintu dhaheen saasayna tawaaradu calayhi laakiin adiguma socota buli adigama dhaadhicaan laftayda su-aashaasi su-aal jawaabtaasi jawaab aada u caga caga badan maaha isna wi muxaqiqeennu gadaal buu ka soo guurasguriyo wuxuu yidhi adilada cismat lummati can ilkhata keentay cala alqowli alwaaxidi cala alqowleyn way camimaysaa lakin cala alqowli alwaaxidi in lagu khasiso sidan aad dhahdaan waa takhsiis bilaa daliil walihaadaa buu ninkan yidhi fiihi nadar jawaab kale lama hayee intaa kaga baxdhe jawaab kale lama hayee halka kaga tagdhe adugu markaa kadib adugu haddii jawaabtii fiihi nadar la yidhi marka adigu masaaxa lilbaxthi walikhtiyaar baa laguu daayay dheh almasalatu athaniya masalada labaad idaa lam yufsiluu haddaynan kala saarin bayna mas'alatayni laba mas'alo fahal yajuuzu ma fahal liman bacdahum ay fahal yajuuzu ma banaan yahay buu uga jeedaa liman bacdahum dadka ka dambeeya alfaslu inay kala saaraan masaladani masaladii hore u dhowdahay walidaalika mualifiinta qaarkood ibn alxaajib iyo aamidii hal mas'alay ka dhigeen lam yufariquu baynahuma qoobna way kala tafriiqiyeen oo waxay ku kala tafriiqiyeen halkii tan iyo tan farqiga u dhexeeya mas'aladan waa maxalulxukmi idaa kaana mutacadidan oo laba mas'alo wey masaladii horena maxalulxukmi waaxidun weeye waa hal mas'aloo la isku khilaafay tanna waa laba mas'alo oo isku xukun la siiyey meesha laba qowl baa yaalla laakiin labada qowl hal mas'ala keliya maahee laba mas'alaa isku xukun laga dhigay mancan ow ow jawaasan qolo way banneeyeen labada masale waa way wada banneeyeen qolona labada masale way wada mamnuuceen inagu ma kala qaadi karaa way tafsiila qowlna ma rajixi karaa maaniciinta masalo masalena qowlka mujiiziinta soo socda isagaa sheega u keeni doonaa farqigaan hadda ka hadlaynaa marka haddaba farqigu maxalulxukmi waa mutacadid masaladan laba mas'alo oo isku lamaaneeyeen labada qowlee la isugu khilaafay mid walba labada masale isku xukun uu ka dhigay mid walba habas khilaafsanaadaane inagu labadii masale ma kala qaadi karnaa ma kala qaadi karnaa maxalku waa mutacadid tii horena maxalku waa waaxid qolada farqiga u yeeshay baa saa ku kala farqisay qolana waxay dh ruuxan isku mid naga dayaadereyaal calaa qowleyn lasoo khilaafay qowl thaalitha ma lagu dari karaa wey madaahib baa ku jirto waxaan ka hadlaynaa weli ijmaac qawli ah wey walidaalika snawi iyo ragl mida waxay tambiihinayaan masaladan masalatu lijmaaci sukuuti ma aha ijmaca sukuutiga masaladan ha ku xambaarin masale ijmaca qawliga ee sariixa waaye ama ijmaaca sukuutiga musanifku inaynu xujo ahayn buu ku keenayaa labaa loo laba qowl baa loo kala jabay saddex qowl aan dhaho qola waxay dhaheen la lama kala farqin karo mancigii qowl haalidka ahaa jaryan caleyh qolna waxay dhaheen nacam waa la kala faslin karaa hal mas'alaaban qowl haalida ogolayne tan qowl haalid oo tafsiil unaon madax bannaanayn maxaa lagu diidi musanifkuna wuxuu yidhi walxaqu sida raajixa in nasuu hadday caddeeyaan licadami lfarqi wax ay ku kala duwan yihiin inayna jirin aw itaxada aljaamicu ama cilada jaamic ee labada masala isku mid ay tahay lam yajuusne ma banaana mihaalka intaad dhaafto kadibna intaad tacliilka dhaafto wa ilaa jaaza waa bannaan yahay dheh halkan laba suuruu musanifkeenu sheegayaa suura nasu calaa cadami lfarqi waaye suuradan labaad lam yanusuu calayhi laakiin ciladay ku tacliiliyeen baa waaxida ah tacliilka hadduu waaxid noqday hal yaquumu maqaama tansiisi calaa cadami alfarqi cindahu nacamhaa lanna tacliilku markuu waaxid noqdo ka tansiisi calaa cadami alfarqi waa labadaa suura marka waa isku mid khilaafkan uu sheegayana yajri calayhimaa hada daahiru cibaarati qolana waxay dhaheen maya suuradan hore idaa nasuu bicadami اlfarqi tafsiir ixdaadu tafsiilin ma banaana qowla waaxidan waida itaxada aljaamicu aynan tansiisin iyaguna fiihi halaaثatu aqwaalin saddex qowl baa ku jirta almancu muطlaqan aljawaazu muطlaqan altafsiilu oo qowlka musanifkeenna ah oo haddii ay ciladu mutaxida tahayna ma banaana haddayna ciladu mutaxida ahaynna way bannaanta suurada musanifkeenu u dhigayna labada mas'alo inay iskhilaafku labadaba ku jiraan saddexda qowl ku jiraan nasu ow itaxada aljaamicu saddexda qowl baa ku jirta isaga u dhigay jawaaz mutlaq manci mutlaqa iyo tafsiilkan uu sheegayo qolana waxay leeyihiin ba suuradan hore nasu bicadami lfarqi khilaafku ma jiro khilaafku waa ow itaxada aljaamicu intaana fahanteen baan u malaynayaa suurada itaxada aljaamici ee mamnuuca maxay tahay ka tawriithi alcamati waalkhaalati waay habaryarta iyo eedadu dhexalka waxma ku leeyihiin qola waxay dhaheen nacam haa qolana waxay dhaheen laa maya masalada xukunkeedu waa laba mas'alo eedadu dhexal ma leeda habaryartu dhexal ma leeda waa laba mas'alo qolana way wada dhexal qolana way u wada diideen tafsiil ma gelin karnaayo tusaale ahaan eedaa dhexalaysa habaryarna ma dhexlaysa ma dhihi karnaa wuxuu yidhi maya lianna ciladee jaamica labadooda jamciyey kownu kuli minhumaa min dhawi larxaami wey hadihi min dhawi larxaami wa min dhawi larxaami walxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa hadday ciladu waaxido tahay xukunku mukhtalif ma noqon karo saa darteed tafsiilkeennu naqdun lilcila tacliil wey ciladii baan naqdinaynaa haddaan naqdinnana macnaheedu cila waaxida ma ahayn weyo masaladan ka hadlayna ma masale kale ay gashay baab kale u baxday ka tawriihi alcamati waalkhaalati lam yajuz ma banaana dhamarka maxaa yeelay liannahu rafcu mujmacin calayhi liannahu kaasi tafsiilka banayntiisu rafcu mujmacin calayhi wax lagu ijmaacay baa inu meeshu ka saaro itixaadu uljaamic bay labada qoloba isku raacsan yihiin aharka xukumka ee ka dhalanaya isku khilaafsan yihiinoo tawriidku waa la tawriiinaya la tawriiin maaya isku hayaan maahane cilladu dawil arxaam bay isku raacsanaayeen haddaan tafsiil gelinno qadarkii cilladay isku raaceen ee jaamica ahaa mujmac calayha baynu meesha ka saaraynaadi masaladii qowleynki sooma shabahda tacliilkii doodda waa un halkii oo kaleeta wa ilaa haddaan jaamicu mid ahayn jaaza way bannaan tahay waxay yidhaahdeen haddii aan dhahna maalu sabiyi waalxuliyu اlmubaaxu laa zakaata fiihimaa culamaa qabta sabigana zaka laguma laha leanna zakadu waa min alaxkaam اtakliifiya salaadii sabi kuma waajibto shahaadadiina kuma waajibto soomkiina kuma waajibo xajna kuma waajibo buniya islaamu calaa khamsin sika keliya maxaa loogu waajibin bay dhaheen asalka axkaamtani tacabud weeye tacabudkana laa yajibu ila calaa mukalafin calayhi falaa zakaata cala maali almajnuuni wasabiyi qoladaa qabta waxay raaciyeen zakaatu zakaatulxuliyina waajib ma aha qolana waxay dhaheen labadaba zakaa ku waajibta jaamicu isku mid maaha ciladu kana naami ma aha kana mukalaf maaha nidhi qowl thalith oo tafsiilahoo xuliga way ku waajibiysabay kuma waajibta ama sabay ku waajib xuli ku wajib ma dhihi karnaa hadaa muqtadaa qowli musanif wa ilaa hadduusan jaamicu isku mid ahayn ayna tansiisinin farqi ma jirana ayna dhihin jaaza wuu banaan yahay maxaad u banaysay may markii jaamicu uusan isku mid ahayn wuu bannaan yahay baa tiri maxaad saa u tiri musanif oo maxaad deliishatay inuu bannaan yahay markaas wa ilaa haddaynaan saa dhihin waa bannaan yahay dhihin markii jaamicu uu kala duwan yahay yejibu waxaa waajibi lahayd calaa man saacada qofkii waafaqa mujtahidan mujtahid fii xukmin musaacadata inuu ku waafaqo fii jamiici alaxkaami axkaamtii cilalkoodu kala duwanaa nin haddaad xukun ku waafaqday ka kaloo dhanna waa inaad ku waafaqdo maca ikhtilaafil celel baa ka dhalanaysa laba masaloon jaamic bay isku hayn haddaan mid ku waafaqno midii kale inaan ku waafaqi weyna haddaan mamnuucno liannahu taasaynu ku waafaqnay haddaan u mamnuucno markaad masale xogun mujtahid ku waafaqdaaba kuwii kale celalku ha kala duwanaadeene midnaba ma khilaafi kartid baa iman wey wa hadaa baailun laazimkani waa baail fa yakunu lmalzuumu baailan dhe isagana laazim iyo malzuumki haddii la halmaamayna mantiqii hala yar muraajaceeyo ka soco intaas kadib wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi ajmacuu waxay isku raaceen cala alitixaadi labada masale isku xukun yihiin qoladii tiri haa iyo qoladii tiri maya waxay isku raacsan yihiin labadan masalo waa isku xukun xukunku waa keen bay isku khilaafeen markaad tidhaahdo tafsiil baa la gelin karaa ciladuba ha iskhilaafsanaatee in laga taga in la kiciyo wey garabka qaba kici dagaalsan dhib male ama isku hay qarxiyade ma cabsateen shahaadadun carabka lagu hayo ka soco ajmacuu cala alitixaadi inay isku xukun yihiin bay isku raaceen bigadi الnadari can ikhtilaafi اlcilali wasababi haddaad tiraadaan laba xukun baan kala siin karnaana qadar mujmac calayhi baad rafcinaysaan meeshan ijmaacii baa weli lagu jiraay qulnaa waxaan idhi caynu dacwa wixii laysku haysay laftiisii waa shayga binafsihi laguma ihbaatiyo isaga laftiisii daliil isagama dhigo mas'aladan xukumkiibay ku ijmaaceen weeye wuxuu muran ka taagan yahay xukunkii bay ku ijmaaceentii inaad xujo ka dhigata dee waxaan isku hayne iyada daliilu kan inay isku ijmaaceen xukunku inuu isku mid yahay baaban muran ka taagan yahay marka shaygii lagu muransanaa laftiisaa sidaa ah hana dhihin qaala thawriyu halkan qolada tafsiilka banaysay mutlaqan baa deliishatay qowli sufyaan athawri aljimaacu naasiyan qofkii isagoo sooman haweentii soonkiisi intuu halmaamo u tagaay yuftiru wuu afurinaya walaklu qofkii cuna isagoo halmaansanna laa ma afurinayo wuxuu yidhi laba qowl baa la isugu khilaafay bayna alaklu waljimaacu fi siyaami maca nisyaani qola waxay dhaheen yuftiraani qolana waxay dhaheen laa yuftiraani sufyaan athawri baa keenayoo tafsiil geliyey ijmaacu yufطir walakin laa yufطir buy qulnaa waxaan nidhi laysa bidaliilin xujo mabaaba qolka suan thori baa daliil ayaa yidhi athar maqطuuca oon aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo qiyaas midna ahayn waan qowlu saxaabi ahayn horta isagu diinta xujo waya xagee ka soo galay bu <laughs> laysa bidaliilin xujo maaha bu wix xujo a fagaara lala yimaadaayo almasalaة الthaalitثa masaa'ilkan tan iyo labada ka dambaysa alijmaacu bacda alikhtilaaf bay ka hadlayaan mas'aladan iyo masalada ka dambaysana tan wuxuu uhi yajuuzu litifaaqu bacda alikhtilaafi lafdiga yajuuzu buu cabiray tan alitifaaqu calaa axadi qowlaya alawaliina ijmaacun buu cabiray masaladan horena waa imkaan tasawuru lwuquuc waaye masalada dambena xujiyatu weeye bacda alwuquuc farqigaasaa udhexeeya labadan masala tan iyo ka dambaysa yajuusu waxaa banaan caqlan alitifaaqun la ysku raaco xukun bacda alikhtilaaf iyadoo la khilaafay kadib khilaafan lisayrafiyi baan khilaafaynaa mas'aladan musanifku wuu duuduubay laakiin laba suuro bay leedahay labada suura markay usuuliyiintu sheegayaan laba tacbiir oo kala duwan bay adeegsadaan oo natiijadu isku mid tahay mar qaar waxay ku leeyihiin suuradan itifaaq bacda alikhtilaaf laba suuray leedahay an yakuuna almukhtalifuuna hum lmutafiquuna innagi iskhilaafna shalay isla innagii unbaa haddana iswaafaqayna waa suura an yakuuna almutafiquuna hayra almukhtalifiin qolaa iswaafaqday qolyo kalaa iskhilaafay labadaa suuro marbaa si kale loo cabiraa in khilaafkani itifaaqani inuu yimaado bacda istiqraari اlikhtilaafi aw qabla istiqraarihi khilaafkii hore markuu caga dhigtay kadib baa la iskhilaafay baa la itifaaqay mise intuusan caga dhiganin masalada waxaa saamaynaysa tacbiirka noocaasa iyo tan waxaa labadaba saamaynaysa ijmaacu inqiraadu اlcasri ma shardiba mise maaha qoladii tiri waa sharti dadka intay nool yihiin qowlka hore way ka noqon karaan fa yumkinu an yakunuu hum اlmukhtalifuuna wاlmutafiquuna haddii aan idhahno calaa hada alqowli aan dhahno khilaafku intay noolaayeen iskhilaafeen haddana ay iswaafaqeen iyo waxaa kala duwan inqiraadul casriga hadda iyagay dhintaan istaqara alikhtilaafu intay nool yihiinna lam yastaqir saa waa u dhigi karnaa waa isla nafsi lmasala haddaan dhahno hum lmukhtalifuuna iyo hum hayru lmukhtalifiina inqiraadu bacda inqiraadi casrihim cala alikhtilaafi ijmaac laaxiqa ma iman karaa mas'aladani labadaas suuraba way shamlinaysaa sida cibaarada musanifku u dhigay suuradaas waa la ysku hayaa qolaa diidan khilaafka sayrafiya raggani inuu yahay qabla istiqraari alikhtilaaf waxay leeyihin qiraa'adul casri baa annagu shartinay sayrafi wuxuu diidan yahay ma aha dadkii oo weli nool ee iyagoo dhintay oo casri ka dambeeyey khilaaf ma itifaaq ma iman karaa waa mumtanic iyo mumtanic ma aha weeye waxa lagu murmayo calaa kuli xaal sanajri calaa qowli musanif inay cibaaradu labadaba shamlinayso juweyni iyo qolyo kale labadaa suuro ay kala qaadayaan khilaafkana suurada alkhilaaf itifaaq bacda istiqraari alkhilaaf bay gelinayaan nizaacan laga hadlayo isagu laakiin nisaacu labadaba suura baynu ku jiro ayuu u dhigay musanifku raximah اllahu tacaala wuxuuna rajaxay inuu bannaan yahay waa ikhtiyaaraadka raazi iyo atbaacdiisa juwayni almajdi bni taymiya iyo akaruhum bay dheheen saas way bannaantahay dheheen wax dhici kara wey sayrafi lama keliyoobin khilaafka inuu sayrafi mashhuurha ku noqdo laakiin xanafiyada qaarkood shaaficiyada qaarkood mutakalimiinta qaarkood dad badan baa la qaba abubakr albaqilaani laftiisaa qabaa laleeyahay alqaadi abubakr albaqilaani baa loo tiiriyaa mutaakhiriinteennana dambana juweyni iyo aamidi baa madhabkaa qaba laakiin iyagu bacda istikraari ikhtilaaf weye waxay suuraday khilaafka keenayaan ma daliilu marka ixtijaajaadka ku noqo marka wuxuu leeyahay lanaa waxaa noo daliila alijmaacu in la isku raacay cala alkhilaafati khilaafadii abi bakar bacda alikhtilaafi markii la isku khilaafay kadib waa suuradii qabla istiqraari alkhilaafi waay almukhtalifuuna hum almutafiquuna iyagun baa iskhilaafay iyagun baan markii dambe itifaaqay mar haddayba dhacday oo fii khilaafati abi bakar ay dhacday markii horena la isku khilaafay markii dambena la isku heshiiyey dalla calaa jawaazi wa wuquuci alitifaaqi bacda alikhtilaafi tii cumar iyo abubakar ee qoladii maanici zakaatna haddaa rabta ku darso mithaalkan hal jihan baa lagaga ictiraadayoo de mithaal labaadna muuna keenin musanifu wuxuuna keenay mithaal labadii suuro middoodun ku dabaqmaya suuradii labaadna muuna kelin mithaalkeediio mithaalku akhasu min addacwa baa layidhi addacwa acamu min mithaali mithaal labaad inuu keeno baa looga baanaa taas waa lagu dhaliilay isaga intaasu ixtijaajkiisa inay waaqaca dhacay tahay buu mithaalkaa soo qaatay ayib wuxuu yidhi walahu sayrafi waxaa uu daliila maa sabaqa wixii soo hormaray ay fi lmas'ala aluula masaladii u horeysay ixdaaثu qowlin haalidka ahayd jadalkii ka jiray qoladii lahayd khilaaf mar haddii la iskhilaafay meesha ijmaac ma yaalla adeer khilaaf baa dhacay ijmac meesha waa ka baxay diladoodii baa u daliila isagana almasalaة الraabica masalada afraad ayib masaladii hore yajuuzu baa tiri طيب hal huwa xujatu almasalaة الraabica masalada afraad alitifaaqu in la isku raaco calىa axadi qowlay اlawaliina kuwii hore qowlkoodii mid kamida la ysku raaco kalitifaaqi adu waxaad tidhahdaa amhilada intaad ka boodo ijmaacun wey khilaafan libacdi اlfuqahaa'i wاlmutakalimiin laba mithaal buu keenay laakiin labada mithaal waan u soo laaban doonaaye wuxuu leeyahay ijmaacu wuu asixi karaa labadii qowlee bacda istiqraari alkhilaafi haddaad rabta dheh ama bacda khilaafi asaabiq ijmaac wuu iman karaa calaa axadi alqowleyni hadduu yimaadana waa ijmaaco itifaaqu mujtahidi ilumma wey tacriifkii iyo daabidkii waa ku rumoobayaa waxaana diidannahay waxaa khilaafay bacdu alfuqahaa'i waalmutakalimiin qowlkanuu musanifku raacay ee rajaxay wa qowlu raazi wa atbaacih akharu alxanafiya iyo kahiiru min almaalikiyana waa loo teeliyaa shaaficiyada qaarkood baa qaboo alqafaal ashaashi wa abu saciid alistakhri wa abu caliy bni khayraan baa ka mid a ah. imaamu axmedna riwaaya loo tiiriyaa min asxaabihina abulkhataab baa fi tamhiid ku rajaxaya qolyaha qaarkoodna waxay dhaheen wabihi qaalat ilmuctasilana ku dar intaas waa qowlka uu rajaxay cidda qabta ya may ma kala farqinayaan waayo masaa'ilka u keenay amhilada inqiraad ulcasri shardigeedii maaha isaguna ma qaba inqiraadu ulcasri in shardita fuqahada uu sheegaya libacdi alfuqahaa'i waxaa loo tiiriyaa waxaa rajaxaya ikhtiyaarkaas juweyni fi lburhaan horta shaafici baa qabaa la yidhi khazaali baa fin mankuul kusoo guurinaya ibnu burhaan baa kusoo guurinaya fi lawsat juwayni baa kusoo soo guurinaya waxaan leeyahay juwayni baa isna filburhaan kusoo guurinaya oo maylu shaafici ilehi buu leeyahay riwaaya almashhuura can ilimaami axmed iyo akhara asxaabihi baa iyada ah juwayni iyo ghazaali iyo aamidi dadka muxaqiqiinta usuuliyiinta ee shaaficiyada ay dhahaan baa ikhtiyaarkaa iskale abubakr albaqilaani baa sidaa qaba yidhaahdaane maalikiga ahaa abulxuseyn abulxasan alashcarina sidaasuu qabaa isagana ku dar mar haddii lagu yihi abulxasan ashcari baa sidaa qaba masaladu inay dabada la gashay masaa'il kalaamiya halkaa ka garo masaa'ilkii cilmulkalaam iyo caqiidada inay dabada la gashay halkaa ka garo labadaa qowle la khilaafay mutakalimiinta iyo fuqahada haddaynu sheegnay mal mithaalu laba mithaal buu keenay kow itifaaqi isku raaci la ysku raacay calaa xurmati bayci ummi lwalad addoontaadii ilmaha kuu dhashay mar hadda ilmo dhashay in la gado inay xaraamta wuxuu leeyay fi lawal khilaaf bay ahayd saxaabada qaar baana yidhi waan gadi jiray xilligii nabiga iyo abubakar markuu cumar yimid buu naga reebay fantahayna waan iska daynay shuraaxda minhaaj usuul wusuul keenan qaar baa lagu naqdiyey inay may masalada dambe ee mutcada wey masaladan mithaalkan waa la ictiraaday waxaa lagu ictiraaday beycu umi lwalad itifaaq ma dhicin bidaliil cali radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi wakhtigiisii khilaafadiisii aniga cumar ra'yiga iyagu wuxuu ahaa inaan la gadin hadda laakiin ra'yigii waan ka duwanahayo in la gadaan qaba waa qisada abuu cubayde uu leeyahay ra'yigii nii wada jiray baan ka jecelnahay kadigu keliga aad la tahay intaa dambaa laga yaaba mashhuur inay tahay isku xasuusataan athar mashhuura wey sidoo kale cabdillahi bni zubayr iyo cabdillahi bni cabaas iyo cabdillahi bni mascuud intabana waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi inay banaanta in la gado huwa qowlu daawuud idaahiri wa qowlu daawuud ahaahiri wa aakhariina waay masaladan ishkaal bakaa waxaa keenay khilaafka iyo ijmaaca la sheegayo alimaamu nawowi fi lmajmuuc wuxuu keenayaa uu leeyahay asxaabunaa shaaficiyada yada ijmaac bay soo guuriyeen beyc umilwalad inaan la geli karin oo baatilya wa fii nafsi lwaqti xakow khilaafa daawuuda wa kaanahum lam yactaduu bikhilaafi marar badan baan soo sheegnay waa in al asax isaga iyo daahiriyada kale dhan inaan khilaafkooda wax ka soo qaad lahayn muctabar ahayn liannahum nafawu lqiyaasa qiyaas cidaan ahaynna mujtahidba maaha aha inaan mujtahid khilaafkiisa waa cawaamo wax ka qaad ma saasu saasuu nagu yilay raxima allahu tacala fi lmajmuuc halkaasuu la maray isaga marka khilaafka way xikaayoodeene wayna ictibaarinayn lakin aahaartaasi iyadana way soo aroortay fi kutub اlaathaar maanan dabagelin madaa sixatihaa inteen lag ba asaxay mithaal labaad wاlmutcati nikaaxu اlmutca bacdu shuraax baa mutcat اlxaj la aaday lakiin mutcatu nikaax bay u badan yihiin mutcadana waxuu leeyahay khilaaf baa jiro ibn cabaas baa khilaafsanaa huma rajaca canha uu ka noqday markii hallaka fii fatwa bni cabaasin qasiidadii shacirkii uu maqlay buu ka noqday iyana waa la ictiraado waxaa la lam yahbut ka noqoshadiisa keligiina ma ahayne ilaa shuduudaadka aqwaashaa markii laga hadlay tatabucu shuduud la yidhi ninkii raaca qowla ahli makata fi lmutca wa qowla ahli lkuufati fi nabiid wa qowla ahli kada fi kada ijtamaca sharu kuluhu fiih ijtamaca fiihi sharu bal baloo dhan baa isugu ka imanaysa intii shuduud ulmadaahib waa ka lagu mithaaliyo marka ibnu cabaas ardadiisii rag baa qabay marka ijmaac baa dhacay itifaaq baa kadib dhacay sax masalada xasaba muqtada nusuus rajax laakiin ijmaac baa dhacayda juziyadaasa laga doodaya calaa kuli xaal washa'nu laa yuctaradu lmithaalu idqadka falfardu walixtimaalu dhigu cudurdaar musanifka lanaa waxaa noo daliila ah, annahu sabiilu lmuminiina aan ku celiyay haddaba tii hore waxbaan ka boodbooday isdaba marmariskii alitifaaqun laisku raaco calaa axadi qawlayi alawaliina la qolyihii hore labadii qawlee dadkii hore midkood la isku raacayey kalitifaaqi isku raaca la isku raacay calaa xurmati bayci ummi lwalad ummulwalad in la iibiye inay xaaraan tahay oo markii hore laisku khilaafsanaa oo la isku waafaqay iyo walmutcati mutcadoo inay bannaan tahay hore la isku khilaafsanaay oo gadaal layskaga raacay ibnu cabaas uu ka noqday sida u dhigayaan ijmaacun weeye hadda ijmac lagu yihn xujo weya wey khilaafan waxaanu ku diidanahay arrintaas libacdi alfuqahaa'i walmutakalimiin lanaa waxaa noo daliila annahu mar hadduu ijmac noqday sabiilu lmu'miniina wey mar haddaan ijmac noqdo la ysku raacay wayattabic hayra sabiili lmu'miniina iyo daliiladii baa ku dabaqmaya sabiil sabiilumuminiinka in la khilaafana maxduurkii aan soo sheegnaa ka dhalanaya qiila waxaa la yidhi fain tanaazactum baa awjaba aradda in loo celiyay ila allahi waajibisay tacaala ijmac xagee ka yaallaa ilahay sooma dhin fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli qur-aankaa iyo sunnadaa iyo istinbaadka u noqdaa layna yidhi masaladana waa nisaac iyo qowleyn iyo khilaaf baa yaalla cilman an aqwaala laa tamuutu bimowti qaa'iliiha dadkii yidhi hadday dhinteen aqwaashu aqwaashu ma dhimato walidaalika ilaa haddaan madaahibta xikaayoonayna halkaasay mareen qulnaa waxaan idhi zaala shardu shardigan fain tanaazactum waa adaatu shardi iyo shardigii ay gashay wey farudduuhu waxaa ku xidhan shardiga fain tanaazactum mar haddii la itifaaqayna shardu raddigii meesha waa ka baxay zaala shardu shardigii nisaacahabaa meesha ka baxay marka fazaala almashruudu waha loo celiyada ahayd intaa waadixan u halaynayaa qiila ictiraad labaad wey asxaabii kannujuumi xidigahoo kale wey biayihim midkooda iqtadaytum waad ku dayaataanba ihtadaytum waad hanuunaysaan taa waxay kutusaysaa xadiidkaas inay kullu min alfariiqayni saxaabada khilaafkoodii xujatun yah kii la qasadana ay bannaanta mid baan rajaxaynaa aan isku waafaqaynaa haddaad dhahdana laba xujo daliil murajix oo khaariji aad u baahanaysaa wa ilaa kaana tarjiixan bilaa murajixin huwa qabiixun ama mamnuucun lafdiga qabiixun dee ashaaciradu ka didayaan huwa mamnuucun cindakum wa cindanaa dheh tarjiix bilaa murajixna lama ogolayn waxaad wadaanna tarjiix bilaa murajix waa labadaba xujay ahaayeen iyagoo xadiidkooda waa daciif kama hadlayaan iyo waa mawduuc culamada qaarna waxay qabaan waa mawduuc qolna waxay qabaan waa daciif jiddani mawduuc yaan la gaadhsiinin marka <laughs> labadaa la isku hayahay wax badanoo hadda midna macno male waay qulnaa waxaan idhi alkhitaabu khitaabka xadiidka asxaabi kanujuumi biayihim iqtadaytum khitaabkaasi maca alcawaami buu ahaa alladiina fii casrihim la jooga nizacna kama jiro iyaga inay taqliidiyaan baa u banaanayd culamada markay iskhilaafeen mujtahidiintii ahaa caamadii la joogtay taqliidu haadaa wa taqliidu haadaa way u wada banaanayd waxa lala khitaabayana asxaabtii oo mujtahidiina dhinac baa laga dhigay cidda ka kayrkoodee lala khitaabayana cawaamtii iska dhig mujtahidiinta khilaafkoodu inay wada taqliidin karaan bay ahayd masalada masalaaan isku haynana maaha xadiidku ka hadlaayo oo waxaad meeshaad u keenteenba daliilu maaha inagu waxaynu ka hadlaynaa kaasi casrigoodii kadib waktigoodii kadib inay ijmaacaan ma hor istaagaya mise hor istaagi maayo annaga hor istaagi maayaan leenahay laakiin in la taqliidin karo markay ahaayeen ee casrigoodii cawaam taqliidin kara xadiidku ka hadlayo maba diidaninba khaarij maxali nisac way xadiidkaas wadaan calaa kulli xaal warka guraaradkiisa saas waay kownu khaarija maxali nisac maan sharxayna wuxuu ihi qiila waxaa la yidhi ikhtilaafuhum khilaafka ay isu khilaafeen labada qowl ijmaacun weeye cala atakhyiiri mid walba in la qaadan karo bay dhinaca kale ka ijmacsan yihin soo meel walba ijmac maydan ka dhalaalinaynin oo kasoo dhalaalinaynin qulnaa waxaan ihi mamnuucun masaladaasi masale ladiid mamnuucun waa la diiday itifaaq maaha waayo qolo walba kooda waa khata ee kaa raacin ay leedahay marka takhyiirka intay ka keenteen takhyiir bay isku raaceen qolo walba kadib sax yahay laga fogaado oo khalad yahay kii ha laga fogaada khaladka lahayn maad ka soo dhalaaliseen inay leeyihiin khiyaar waa la qaadan karaa meesha kuma jirta yidhahdeen almasalatu alkhaamisa masalada shanaad ida اkhtalafat اlummatu calaa qowleyn hadday isu khilaafto oo famaatad ay dhimatay ixda daa'ifatayni labadii kooxood midood yasiru wuxuu noqonayaa qowlu lbaaqiina kuwa kale qowlkoodu xujatan buuna nayahay noqonaya waa likownihi inuu yahay darteed qowla kuli lummati ummaddii dhan qowlkeeda iyagu baa soo haray iyago ummaddi o dhan ah, masaladan waa un ijmac bacd alikhtilaaf suwarkeeda mid ka mida wey suwarkii wuu masaa'il ka dhigay qowlkaasuu musanifku sheegay ixtijaajkana wuxuu ka dhigay liannahood maadaama keligood soo hadheen iyaga keligood baa ummaddii ah intaasayna wada qabaan ummadiina bacd alikhtilaaf ijmaac inuu asixi karana waan soo marnay wixii dhacay itifaaq inuu ijmaac yahayna waan soo marnay bacdeen maxaa soo hadhay dee inay ijmaac tahay baa soo hadhay qowl lumma jamiican uu yahay qowlkii faaniga muusan sheeginaya qowlkan horta waxaa qaba raazi iyo atbaacdiisa waxaa la qaba abulxusein albasri fi lmuctamad abulwaliid dinbaaji fi lfusuul nin ka la alxambali fi اtamhiid qowlkaasay rajaxayaan musanifku u qabo qowlka thaaniga waxaa weeye laysa ijmaacan huwa qowla akhari alculamaai sida ibn alxaaji fii mukhtasari uu ku sheegayo waana ikhtiyaarka sayfiddiin alaamidi abu xaamid alghazaali طبعا في المستصفى مجد بن تيمية في المسودة iyo iبن النجاr الحنبلي في شرح الكوكب المنير iyo dad kaloo badan lakiin qowlu أكثر الculamaaءi weeye ninkii hadduu dhintay madhabka isagoo qaba aqwaalu laa tamuutu bimowti qaa'ilihaa dheh darteed intaas waa masaladaa shanaad masalatu saadisa masalada lixaad ee ugu dambaysa baabkan idaa qaala albacdu qaar hadday yidhaahdaan ay masaladii ku dhawaaqaan oo wasakata albaaquuna inta soo hartayna hadhayna ay aamusaan falaysa biijmaacin maaha walaa xujatina maaha ijmaacna maaha xujana maaha ijmaacu sukuuti buu halkaa kala baxay dabcan mabxadka ijmaacu sukuuti mabxad dheer oo mutashaciba wey aqwaashuna way fara badan tahay cala alcumuum ijmaaca qawliga iyo sukuutigaba baxhiga laga qoray alijmaacu sukuuti oo maktabadda yaalla ijmaaca sukuutiga ha u badnaado laakiin ka qowliga iyo dalaalkiisa iyo aayaadkii aan soo marnay iyo ictiraadaad sagaal aan soo marnay iyagoo dhowr iyo toban iyo risalada halkan taale ijmaacu sukuuti baad ka helaysaano ninkii tafsiilkeeda sii rabo mukhtasara sukuutigana aqwaashu way aad bay u fara badan yihiin intan keliya maaha mas'aladan qowlkan musanifku uu rajaxay juwayni baa fi lburhaan iyo ghazaali oo fi lmustasfaa iyo raaziya atbaacdiisa abubakr albaaqilaani almaliki ibnu caqiil alxambali abi cabdillaahi albasri alxanafi iyo rag kaloo fara badan baa madhabkaa qaba wa nusiba lishaaficiy imaam shaaficina waa loo tiiriyey masalada imaam shaafici loo tiiriyey muran badan baa ka jira walidaalika albaxru almuxiit lizarkashi wuxuu ka soo guurinaya can alimaami الnawowi inuu yihi cibaaraha laa takhtar biiطlaaqi اlmutasaahili biana alijmaaca الsukuutiya laysa xujaة cinda الshaaficiy bal الsawaabu min madhabi الshaaficiy anahu ijmaacu wa xujatu naqligaa zarkashi baa ka soo guurinaya imaamu shaafici wa qaala abu caliyin abu caliy اljubaa'i wuxuu yihi ijmaacun weeye bacdahum dadkaa hore kadib ee inqiraad alcasri haddii la helo qolana ay sheegeen qolana ay aamuseen ijmaac buu noqonayaa ay bisharti inqiraad alcasri bacdahum iyaga gadaashood buu noqonayaa intay iyagii nool yihiin maya waayo ixtimaalka inuu aamusay ahaa weli maaha ijmaacun bacdahum taas alwaliy alciraaqi altaxriir oo matn kitaabkan uu ku sharxay wuxuu ku leeyahay istadala shaaficiy bilijmaaci الsukuuti fi mawaadica wa qaala الsheekh abu isxaaq fi اllumac inahu ijmaacu calى اlmadhab wa qaala الraaficiyu almashhuuru cinda alasxaabi anahu xujatu whal huwa ijmaacu am laa fiihi wajhaani intaana waa inta uu ka soo guurinayo alwaliy alciraaqi fi taxriir kasoo guurinayo shaaficinu mala daliishado bimacnaa dalikas haddii la yidhaahdo qowlka nawowi iyo qowlkan weliy alciraaqi iyo abu isxaaq ishiraaziya ka soo guurinaya raaficiyo waxay keenaysaan madhabkan abu caliy iljubaa'i baa qaba la yidhi oo ijmaac inuu yahaya ah, huwa madhabu shaaficiy walmashhuuri cinda alasxaabi cibaaraadkooda kala duwan markii la eego abu caliy iljubaa'i keligii ma aha baan rabaa inaan ku idhaahdo sidoo kale waxay leeyihiin abu bakr ibnu furak akharu shaaficiya saasay qabaan buu leeyihin wax ijmaaciya saasaana raajixa samcaani fii qawaadici aladila markuu ka hadlahayo waxaad moodaa ma tasriixin intaana xasuusto laakiin xaggaasuu isu badinayaa wuu difaacayaa qolada ictiraadana wuu u jawaabayaa walmukhtaar uba saxiix iyana ma tasriixinayo marka in la yidhaahdo abucali iljubaa'i keliyaa qaba insaaf maaha insaaf maaha wa qaala bnuhu wiilkiisi wuxuu yidhi abu caliyin abu haashim aljubaa'i huwa xujatun weeyey ay walaysa biijmaacin ijmacsa ma aha xujo weeye ijmaac maaha masaladaa masalo lamida faraca masalada soo socota qiilada soo socota buu kusii faahfaahin doonaa xujadiisa oo ah qowlkan annagoon dhihin idaa kaana la'yu yuclamu mukhaalifun qowlkiina muntashir uu yahay in adigu iska khilaafta lama ogola un qowlkii culimmadii tiri inaad masale bilowday laysa laka fiiha salafun ma fiicna waxyaabahaasaa la isku jaabajaabaynayaa laysku ururnaya lanaa waxaa noo daliila annaga rubamaa sakata inuu aamusaa la arkaa litawaaqufin horta laa yunsabu lisaakitin qawlun dhe horta nin aamusay aan waxbaba dhihin sidanuu qabaa ma gabadh uguboo la guurinayaa laa yunsabu lisaakitin qawlun maxaa saa loo yidhi asbaab baa jiri karta annahu rubamaa sakata inuu aamusaa laga yaabaa litawaqufin masaladuu ka taagan yihoon u caddayn inaad ku xukunta inuu waafaqsan yahay marka waxaa weeye waa gardarra koow aw khawfin inay cabsi aamusiisay baa laga yaabaa in cabsi u aamusay inaad ku xukunta inuu waafaqsan yahayna sax maaha aw taswiibi kuli mujtahidin mujtahidka tawaamusiin masaailka ijtihaadda inuu qabo saa isaga aamusay isnausan la qabin baa dhici karta iyo laa inkaara fii masaa'il alkhilaaf inuu qabo haddaad tirahdo wuu la qabaa haddana waa gardar laa yunsabu lisaakitin qowlun calaa kulin qaacidada laa yunsabu lisaakitin qowlun calaa iطlaaqihaa ma aha risaala waxaa taala nin shaaficiyada uu ka alifayo ibnu xajar casqalaaniyana aad ay u ammaaneen oo taqriidaad ku leeyihiin masalatu saakit la yidhahdo aqwaasha ku jirta iyo suwarka iyo furuucda iyo masaaisha iyadana way taallaa ninkii raba tafsiirkeeda waa akhrii karaa qiila waxaa la yidhi waa xujadii abi haashim yutamasaku waa la qabsadaa bilqowli lmuntashiri qowlka muntashirkeea dadka ku baahay maa lam yucraf low haddaan loo garanin mukhaalifun cid khilaaftay taana waxay ku tusay qabsashada inuu xujo yahay annagu dabtiga ijmaaco way isku raaceen ma dhihi karo kuma dhiiran karo laakiin haddana waxaan ognahay qowlka muntashirkan cid khilaaftayn la aqoonin waa la qabsadaa walaa macnaa litamasuki bihi ilaa kownahu xujatan xujaska oo dhanna ijmac ma wada aha jawaabu waxaa weeye almancu inaan diidnay weeye dee in la qabsanayo waa mid in la qabsan karaan diidanahay laba wej labaad wa annahu ithbaatu shay in la sugo binafsihi wey kaan lahayn lama qabsan karo isagii in la qabsan karaan u deliishanayaa ihbaatu shayi binafsihi waa dawrdi digaaga iyo kunta yaa horreeyey baad masalada wadaade in la qabsan kara in la qabsan karaa u daliila maxaa qabsan kara in qabsan kara inuu muntashir yahay muntashir hadduu la in la qabsan karaa u daliila masaladu dawr weeyay dhaheen walow tajawuz baa ku jira cibaarada ah ihbaatu shayi binafsihi ihbaatu shayi bibacdi afraadihi waayo laakiin jadalka mantiqiga hayna sii gelin farcun qowl bacdi culamada qaar hadday ka hadlaan fii ma tacumu bihi albalwa waxay imtixaankeedii iyo ibtiladeedii iyo la noolaanshaheed ummadda camimtay walam yusmac khilaafu waan la maqal ka qowli lbacdi qaar inay hadlaan iyo wa sukuuti lbaaqi inay lamid tahay laysa biijmaacin walaa xujatin masaladan laa yushtaratu fiiha intishaaru lqowli laakiin waxaana le culamada a masalada camad biha lbalwa ka hadashay maa tacumu bihi lbalwana waxaa la yidhahdaa wax dadka oo dhan ama badankii qabsanaya wey oo dadka oo dhan wada haysta ama dadka inta badan in badan haysta camad bihilbalwaa bay yidhahdaan innaga masal camad bihilbalwa halkeena waxaa ka mid a kii oo kale masalatu rishwa ma camad bihilbalwaa wey waagi hore waxaan la yaabi jiray idaa cama alxaraamu culimadu hadday dhahaan fuqada markay dhahaan maxaa la samay suuqii waxaan xalaalood gato cunto ma qadri daruura la markii qaxii soomaaliya aan barannay suuqa wax yaala dharka yaala alaabta taala khudaarta taala hilibka yaala waxoo dhanba waa bililiqo <laughs> tanna waxaad ku barataa hadda maa cabad bihi lbalwa wasiirkee markaa u tagtay imsaad bixin ku kudhih tallaaba ma qaadi karti aadan shaah bixinin marka waa inaad camimto yajuusu lilmucti waxrimu cala laakhidi weligaa wad laakiin markay camad bihilbalwa saa noqotee dhowr jeer fatwadaa dheer bixiso marka dambe yajuus waad ku gaabsan daadki rishmu badheeyaa lagu dhidad ka soco marka camaa tacumbu bihi lbalwaa rasaa'il laga qoray baa jira kutub gaar looga qoray baa jira iyo suwarkeeda iyo shuruudeeda iyo manaamaadijteeda iyo amhiladeedii waxaan u malaynaya ka fuqaha waad u baahan tihiin halkana in yar idinka soo gashay maa tacumu bihi lbalwaa calaa kuli xaal maa camad bihi lbalwaa waxay calaaqala leedahay masaail daruuraat masaail daruuraat bay calaaqala leedahay masaladan uu labada masale isku mid ka dhigay masala saadisana farac soo hosgalaya ka dhigay alwaliy alciraaqi wuxuu leeyahay ikhtaara alaamidiyu anahu laysa midla isku mid maaha bui labada masale waa rajaxay wuxuu hi wahuwa adharu saasaana raajaxa lianna laa naclamu hal balagahum am laa farqiga u dhexeey wuxuu yidhi maacamad bilbul waa qowlu bacdihim dadkii kale inuu gaadhay war uma hayno masalada horena mafruudka faradkeedu waxaa weeye inay dadkii gaadhay walidaalika isaga wuxuu ka hadlaya sababta u aamusay kuma darin ixtimaalaadka inayna gaadhin marka faariqaasaa u dhexeeyu yidhi saa darteed isku mas'ale maaha halkaasaan caawi isaga dayno